gacangacan sugtiyo gafgaf loogu sixiyo godobgodob dhashiyo kala wada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin gadowyay isku maran geedgeed ka baxay godingodin ku taal aabey wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wax idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaanays kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaanays soomaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku dhiib mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeennimo khamiis ay sii baxayso jimca ayaa soo gelayso taariikhdu waxay ku beegan tahay soddonka bisha koo iyo tobanaad sannadda labada kun saddexiyo labaatanka qodobada caawa barnaamijka xog waraysi aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah deegaan hoostaga degmada jaldhaqsi oo ay ka taagan tahay xaalad nololeed tii ugu xumeyd iyadoo kumanaan qof gaajo darteed geedaha u cunayaan sida xoolihii haddaba waxaan eegi doonaa waxaa ka jira halkaas dhacdada ugu yaabka badan lehed weligay maarka qof bini-aadana oo muslima oo soomaaliya abaahida haysaa caws abaahi cune noloshaydii ma ku fikeri waxaa sidoo kale caawa barnaamijka ku dhageysan doontaan booliiska soomaaliya waxa ay sheegeen inay baarayaan dhacdo dhawaan ka dhacday deegaanka jasiira duleedka muqdisho xilli ay sidoo kale ka warbixiyeen xaaladda guud ee dalka iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee dalka ka dhacay guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraanna waxa uu sheegay in la duqaynayo deegaanada ay al-shabaab heystaan ee ka maqan gacanta ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka haddaba waxaan eegi doonaa waxa uu ka yidhi aniga horaa idiin sheegaa xitaa kuwa dhex degan oo ku dhex duqayn run baan idiin sheega ma qarinaya xitaa ma qarinaya haddaan ku dhex duqayn waayey waxaa shabaab ka shaqaynaya ka shaqeeya oo baadilka waxaa sidoo kale barnaamijka ku dhegeysan doontaa militariga soomaaliya oo la sheegay in saldhigyo ku yaalay gobolka bakool oo al-shabaab ay lahaayeen in ay ku burburiyeen howlgallo ay ka sameeyeen halkaas qodobadaas iyo qodobadii kale aan ugu soo kornay intaan barnaamijkeena ku guda jirnay aad maqli doontaan xubintii kalamaanaya sidoo kale qayb ka ah barnaamijkeenna gabagabadana waxaad ku maqli doontaan ana wale abid lama heshiiyo shariif cabdulle maxamed sheeke ayaa farsamaynaya waxaan haysadaa darhama cali waa mar kale xog waraysi ilaahay subxaanahu wa tacaala balaayooyinka iyo basanbaaska iyo baaba'a iyo bukhlig iyo beenta iyo baraka'a ah iyo barya aadamiga allah inaga nabadgesho tafantoofka tiiraanyada tabaalada tala xumaanta iyo toobadla'aanta allah inaga nabadgesho kufriga iyo kadeedka iyo kadab la'aanta iyo kibirka iyo karaamadarrada allah inaga nabadgesho jahliga jaarnacaybka jaasuusida isudabajeedinta kala wejidadabka iyo jahannama allah inaga nabadgesho xiqdiga iyo xasadka iyo xinanaasaha iyo xanta iyo xaqiraadda iyo xumaanta allah inaga nabadgesho gesho qurunka iyo qashaabiirka iyo qishka iyo qaharka iyo qiimadarrada iyo qaadka iyo qabyaaladda iyo qaxuuntiga allah inaga nabadgesho naxliga naruuradarrada nuqsaanta nasiib xumaanta iyo nuxuusnimada iyo namiimiyaha iyo naarta allah inaga nabadgesho faqriga fawaaxishka foolxumada iyo fusuqa iyo fasaadka allah inaga nabadgesho cudurrada colaadaha cawaaqib xumada iyo cisyaanka iyo cadaabta allah inaga nabadgesho inta baalka ku duusha inta beer ku hadaafta dhammaan baabacalayda jinka insiga jaanka jamaadka xayawaanka iyo cafaariidda iyo abaaliista iyo shayaadiinta sharkooda allahaynaga nabadgesho ubadka ooryaha akhlaaqda iimaanka arsaaqda iyo aakhirada iyo aqoonta allahaynoo wanaajiyo culimmada iyo cilmiga iyo caqliga iyo caafimaadka iyo cibaadada iyo caqiidada iyo cadaaladdana allahaynoo wanaajo dalka iyo dadka iyo duunyada iyo derisada iyo dowladdana dawladdana allahaynoo wanaajo maqalka iyo muuqaalka iyo magaca iyo maamulka iyo masaxda iyo miyirka iyo madaxdana allahaynoo wanaajo khalkhalka iyo khilaafka allah inaga saaro aamiintayad iyo aamiinta malaa'igta ilaahayow iswaafaji saacaddana allow saacatulijaabo nooga yeel carrabka yaga allow ismul acdamka ku beeg gebigebi lagu sixiyo godob godob dhashiyo talawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal waa hagaag saaxiibayaal mar kale kula wacan wanaagsan ayaa idin leenahay haddii aynu eegno deegaan hoostaga degmada jallaqsi ee gobolka hiiraan waxaa ka taagan xaalad nololeedtii ugu xumeyd kumanaan qof ayaa gaajo darteed waxa u cunayaan cawska iyadoo ay baahi daran ka jirta halkaas qodobkan dib ayaan ugu noqonaynaa balse haddii aynu eegno boliiska soomaaliya waxa ay ka warbixiyeen dhacdooyinkii toddobaadkii lasoo dhaafay ka dhacay guud ahaan dalka iyadoo sidoo kale ay sheegeen in ay dad badan u soo xirxireen dhacdooyin la xiriira dilal iyo falal la xiriira amni darro waxaana sidoo kale ay sheegeen in baaritaano ay ku wadaan kiis ku saabsan dilka askari ka tirsan ciidamada koonfur galbeed oo shaqaaqo ka dhacday deegaanka jasiira ee duleedka muqdisho ku geeriyooday halkaas oo ay iska hor imaad ah, uu ku dhex ciidamada booliiska soomaaliya iyo ciidamo maamulka koonfur galbeed ka amarqaato oo halkaas jagboontii u yiil sida la sheegay afhayeenka booliiska soomaaliya sadiiq aadan cali doodi sheeh ayaa ka warbixiyey dhacdooyinkaas iyo kiiskan la sheegay inuu ka dhacay duleedka muqdisho deegaanka jasiira oo uu sheegay in baaritaano ah ay ku socdaan asbuucii lasoo dhaafay laga bilaabo afarlabaatankii bishii nofembar labakun ilaa maanta oo khamiisa oo bishu tahay soddonka bishii nofembar labakun Eh, waxaan eh, eh, ummadda kula wadaagi doonaa dhacdooyinkii ka dhacay guud ahaan dalka oo dhan gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee muqdisho iyo gobollada dalka asbuucii lasoo dhaafay siddeed dil ah ayaa ka dhacay dalka oo dhan oo siyaabo kala duwan uga dhacay qaarkood ay yihiin falal ay khawaarijtu geysatay qaarkood ay yihiin falal si maxay ahayd ay aan khawaarij ahayn laakiin dembiye abaabulan ku dhacay qaarkoodna ay yihiin aanooyin qabiil sidaasoo kaleeto asbuucii lasoo dhaafay waxaa amnidarrada dalka ka dhacay khasaarana geystay ilaa siddeed dhaawac ah shilalka dalka ka dhacay waxay ahaayeen saddex shil waxaa dab ka dhacay oo dabkiisa lasoo tabiyey saddex dab ah labana ay ka dhacday gobolka banaadir midna dowlad goboleedka soomaalida hirshabelle gaar ahaan magaalada ee buule burde qaraxyo siyaabo kala duwan ee khawaarijtu dhagar dadka ugu maleegtay ugu tala gasha dad inay ku dhibaatayso laakiin ilaahay dadka uu ka badbaadiyey shacabka soomaalida ciidamada ammaanka oo iskaashanaya ay ka hortageen waa saddex afar qaraxa ayaa ka dhacday dalka oo dhan oo saddex ka mida magaalada muqdisho ay ka dhaceen bamgacmeed hal bamgacmeed oo degmada hodan taallay oo meel lagu soo tuuro oo la arkay ciidamada ammaanku arkeen oo idan ka badbaadiyeena jirta dagaallo siyaabo kala duwan u dhacay ha u badnaadeen dowlad goboleedka soomaalida galmudug ee gobollada dhexe soomaaliya laba dhacdo oo dagaalbeeleed la xiriirta ayaa ka dhacay iyadana ciidamada ammaanka ku baxay tuuga halaa lahayaa israsaasayn siyaabo kala duwan ku dhacdana waa labo israsaasayn ah Eh, markaan usoo laabanno siyaabo guud taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo dhacdooyinka guud ahaan dalka ka dhacaya marka laga soo tago dhacdooyinka amni darro oo dhacay waxaan rabnaa inaan ummadda gaarsiino in magaalada muqdisho ay ka socdeen eh, falal ay ciidamada ammaanku ugu galagaleen in amniga iyo xasiloonida ay ku xaqiijiyaan nafta iyo maalka muwaadiniinta halkaas oo kaamerooyin hay-adaha ammaanku ay amreen in lagu xiro goobaha ganacsiga ay khawaarijtu bartaarged ka dhigatay dadkii eh, ku xirtay ee qaar ka mida ah ay rabto dadkii inay cabsiiso laakiin waa laga tadbato shacabka soomaalida ciidamo ammaanka oo iskaashanaya ayaa hirgeliyey hawshaasu meel fiican ay ku socotaa waxaan baraarujinaynaa uguna celinaynaa dadyooga soomaaliyed gaar ahaan ganacsatada isticmaalaysa goobahooda ganacsiga inay ku xirtaan kuna xidhaan cid cabsataana aysan jirin dadka ilaa hadda ku xirtana waa uga mahad celinaynaa inay shaqadoodii waajibkii qaranqaybtooda ka qaateen inta dhimanna sidaasoo kale waxaan ka rajaynay inay ku xirtaan hay-addaas guud ahaan dadka eh, ganacsigooda inay ku xirtaan si naftii maalka muwaadiniinta loo ilaaliyo ayadana eh, maxay ahayday waa waajib saaran guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed dib u habayn ciidanka booliiska soomaaliyeed uu ku sameeyey bacdama ay ballaarteen isu socodka gaadiidka uu ka yimid saxmad badan bacdama ay ballaarteen bateen tirakoobka mootooyinka isticmaalka gaadiid ahaanta loo isticmaalo gaadiidka yaryar waddooyinkana wax korora aysan samaynin xaafadihii iyo dadkiina korar badan tan iyo markii la qorsheeyey master blanka magaalada caasimada ah ilaa maanta iyo koror fara badan jiraan ciidanka booliiska somaaliya gaar ahaan taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya sarreyn guud sulub axmed farin oo ka duulaya isu socodkaas iyo badqabka muwaadiniinta soomaalida ee nabadgelyada wadooyinka ayaa dib u habayn ku sameeyey qaybta nabadgelyada waddooyinka waxaa laga hirgeliyey xabsi qolal xabsi ku-hayn ah oo loogu talagalay eedaysanayaasha dadka geysta falalka shilalka ah in dee lagu sii hayo inta baaristooda ay socoto kadibna maxkamadda awooddoola loo socodsiiyo dhismahaasi meel fiican oo gabagaba ah uu marayaa dhowaan ayaa ayaa taliska ciidanku xarga ka jari doonaa sidaasoo kaleeto afar taliya qayb qaybaha gobolka banaadir ay ka kooban tahay afar taliya qaybaha maalgelada wadooyinka ayaa taliska ciidanku u magacaabay oo loogu talagalay in isu socodka la fududeeyo qulqulka isu socodka shacabka soomaaliyeed ganacsiga waxbarashada dhan walba isu socodka waddooyinka ah iyo nabadgelyada waddooyinka kii bishii nofembar ayaa taliska buliisku soo saaray wargelin dadka shacabka lagu ogeysiinayey ee ku dhaqan gobolka banaadir gaar ahaan degmada wadajir in taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed uu u baahday dhulkii dabdamiska booliiska iyo hoggaanka dhismaha ciidanka booliiska soomaaliyed oo ku yaalla degmada wadajir gaar ahaan kasoo horjeedka saybiano una dhexeeya siriga amerikaanka iyo isbitaal madiina ee wargelin uu soo saaray taliska ciidanku ayaa dadka shacabka halkaa deganaa dadka dadgooga soomaalida halkaa degan lagu ogeysiiyey mar kale taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed wuxuu ku adkaynayaa dadka gurigaa degan guryaha degan soonkaas degan in hay-adihii shaqada lahaa oo danguud darteed loogu baahday danguud oo keliyana loo isticmaali doono ay u baahan yihiin sidaana dadka lagu adkaynaya inay u fududaadaan ee faritaanadaas la soo wargeliyey januari janwari ay tahay maalinta ee fulintaasu ay bilaabanayso dadkana ciddii ka dhiga adeegtaana sida warqaddaa ku qoran macgarsoorka awoodda ula la horgeyn doono dhanka kale ciidamada ammaanka gaar ahaan daraawiishta ciidanka boliiska soomaaliyeed iyo ciidanka hayadda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee ka howlgalay dagaalbeeleeda ka dhacay deegaano hoos yimaada degmada cadale waxay gacanta ku soo dhigeen laba qof oo eedaysanayaal ah oo labadaba ku eedaysan inay falalka intay dagaalbeeladu socdeen dhibaato ka geysteen qaarkood guryo gubeen oo isugu jira rag iyo dumar labadaba gacanta ayaa lagu hayaa waxaana la horgeyn doonaa maxkamadda awoodda u leh ugu dambayn kooiyo labaatankii bishii nofembar ayaa qoys ciidanka booliiska soomaaliyeed ka tirsan waxay degmada dayniile gaar ahaan ood weyne ka heleen caddad dahab ah oo laga helay meel xaafad ah sidaas daraaddeed ayaa qoyskaas oo isticmaalaya ciidanka booliiska soomaaliyeed waxay naadinayaan ciddii dahabka iska lahayd sidaas daraaddeed waxaa laga doonayaa muwaadiniinta soomaaliyeed ee dahabkaasi ka maqan yahay in ay la yimaadaan inay sheegaan goobta dahabkaas uga maqan yahay caddadka dahabkaas nuuca dahabkaas uu yahay iyagoo kala soo xiriiri kara telefoon nambar shan konton lixdan iyo saddex konton iyo siddeed caddadkaas dahabkaa ciddii soo sheegata waxaa laga doonayaa inay telefoonkaas <clears throat> la soo xidhiiraan sheegtaan <clears throat> caddadka dahabkaas sheegtaan iyo nuuca uu yahay mar kale waxaan ku celinaynaa telefoonka ibirli xal shan konton lixdan iyo saddex konton iyo siddeed kadib ayaa broseeskii dahabkaas qofkaa lagu sii doona la marsiin doonaa waa mahadsantihiin shirkeenna jaraa'id maanta intaasu ku saabsan yahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waa mahadsantihiin muwaadiniinta soomaaliyeed dhowr jeer oo horaan sheegnay waa ku mahadsan yihiin inta awaamiirtaa sida ay tahay u fulisay dabcan shacabka soomaaliyeed waxaa ciidamadu u taagan yihin u shaqaynayaan waan ilaalinta naftiiyo maalka muwaadiniinta soomaaliyeed khawaarij marna raalli kama noqon doonaan koror dhaqaale oo dadkaanu yeeshaan kabax dhaqaale oo dadkaanu yeeshaan koba ammaan dhan walba oo dadkan hore horekacay sameeyeen khawaarijtu raalli kama ahaan doonto sidaas daraaddeed eh, ciidamada iyo shacabka oo iskaashanaya ayaannu ku hirgelinay intii badan barnaamijyadaasi waa hirgaleen inta dhimanna waa hirgelinaynaa biidnillaah eh, ilaa haddana dadaallo lagu dhowraya ayaa jira oo lagula soconayo howlaha nuucaasa inaysan khawaarijtu fursad u helin dadka inay ku dhibaatayso marka kuwii dhacayna waa ka cunnahay waxaana ciidamada ammaanka u hoolan yihiin inaysan dib damba u dhicin waa mahadsantiin xaaladaha noocaas oo kale eh, soo marow marka ay dhacaan deg deg loogama jawaabi karo afhayeenka booliiska soomaaliya sadiiq aadan cali doodisha ayaa waxaa ka warbixinayay dhacdooyin toddobaadkii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada muqdisho iyo qeybaba kamid a ah dalka iyadoo sidoo kale uu sheegay in kuwa qaar ay baaritaano ku wadaan ayna natiijadooda dib kasoo bixi doonto geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaisku maran waagaag la jira guuxguux saaxiibayaal xog horeys aad dhegeysanaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa u kaga imaanayaa markana haddii aynu eegno deegaan hoostaga degmada jallaqsi ayaa waxaa ka taagan xaalad adag oo ay wajahayaan dadka halkaasi ku sugan iyadoo fatahaadda webiga iyo daadadka roobka ka dhashay ay ku rogmadeen deegaankan sidoo kalena aan muddooyinkii ugu dambeeyey wax dalag ah u soo in dadka halkan ku sugan waxaana ay wajahayaan xaalad eh, macluul lagu tilmaamay taas oo ah in dadku aysan wax cunno ah haysan beddelkeedna ay cunayaan cawska waxaa halkaas tegay guddoomiyaha degmada jallaqsi ee gobolka hiiraan nuurdheere waxaana uu kasoo warbixiyey xaalka ay dadkaas ku sugan yihiin nuurdheere ayaan wax ka weydiinay xaalka goobtaas iyo sida dadka u nool yihiin xilligan bismillahi raxmaan raxiim xaalka jallaqsi waa sidaad wada arkayso oo aada arkayseen kelegyada shalay jallaqsi dhankii tuulooyinka oo dadkii ku nool ay beeraaleyda ahay dadkii beeraleyda ahay oo beer ku nooleed horta tabtaasay wada taagan yihiin ha u darnaadaan dadka jiinka ku nool oo biyobaxadana mar kusoo baxdo marna la aan ay beer hadda meesha aan tegay saddex sano badar mayna goosan dhacyada ugu yaabka badan ahayd weligay ma arkin qof bili-aadana oo muslima oo soomaaliya aa baahida baahida haysaa caws aa baahi cune noloshaydii ma ku fikri marka marxalada aragtaa ka dhacday waa marxalad aada u xun oo aada qof qofba damiir leh oo jir bini-aadan hooyo dhashay mm. warkay firi kara maahay marka dadka dadka saasi u wada yaalin waa wada tabaryar yihiin qows mm. keliya maaha waa tuulo dhanay ahayd dugowsaa la yidhaha tuuladaas mm. afgooyaa ku xigto waa la mid haddii marna ay gacantaada ayna wax ku jirin coosna aad la kulanto ma ku noqon karta tuulo kale aad tegi kartaa ma jirto marka ilaaha wax ka sugaynaa waxa qaylaana waa ku jirnaa ka degma ahaan degmadaa isdhaanta sida dadka hadda markii la yidhaho jilaac iyo jarees markii la yidhaaho waa isdhaanaa jilaaca hadda rood mm. oo cawooshiinoo noolaa kara wixii kuwii caawa noolaan karaan caawadii aad noolaa haysa war dadkan walaalaha jariirka wax ka siiya aan hadda fadhiyaa haydihiiyaan aan qaarkood amray lacagaan u diray hal aruusho raashin iyo wax lagu gado si intii dawladda aan ka helayno intii aan ka helayno hayada caalam aan ka helayno adinksoo manajarna kamaahidin hayada wakiilo kamaahidin war adiga horta adiga muxsan adiga noqo adiga waxbaxsaba waxa la keeno oo soomaaliya la keeno dad sidiina ha baxsado war adinka horta iska bilaababo horta aan waxay kusii nooladaan cawskaan hadda lama caw hadda dhiman hadda caws qof sii cunayo waa dhibaato kale waxaa la amarkaas degmadaana dadkii degmadaana waa videogii asxun taabtay oday waa ordowhaa sheekh waa ordowhaa gabar waa ordowhaysa degmadii qoladii hadda qoladaas dhaantay xoogaa orday ku jiraan laakiin giba ahaan degmadii aan na tina weligeed wax bahalkii lama geyn oo isheeg kaafiya oo dawladda ka socda maysad arag hayl fiican wax ka socda oo haddana wada kaafiya meesha arag marka nio xaalad xunaad ka jirto dhibaato xunaad ka jirto dadki waa macluul waa go'doon doon goboladaa isdhaama mm-hmm. kala madax fiican mm-hmm gudoomiye marka xaaladan maxaa deegaankan oo intaa gaarsiisay cuno la-aana inay gaaraan ma biyihiia ku fatahay mase deegaanka go-doon kalo ku jiraa oo waa fatahaad daabadii saddexaad ku ah fatahaada ku noqnoqotay ku noqnoqotay ku noqnoqotay midii saddexaaday ku taha waxay meeshii beerta ay badarka ay ka guro lahaayeen biyiyaa ka galay gurigii ay ka galeen dabaal ugama soo bixi karaan ma doon ma qabaan waxa waaye marxalad aada u adag sidaas darteed hata shala waxyaabaha yidhaheen wala waxaan dhagaysan karo wax ama qof biniaadan ay maqli karo ama qof damiirla u qaado karo ama mas-uuliyad la sheegan karo qof soomaaliya joogto mas-uuliyad sheegan karta ma jirto inta dadkaas ay adduunyada ku yihiin ma jirto walax mas-uuliyadoo la sheegan karaa ma jirto waayo dadka mas-uuliyadda la qaaday waxaa waaye dadka aad mas-uulka u qaaday waa inaad og tahay waxa ay haddii aadna xataa waxba u tari karin aad la murugo karto marka horena dawladda federaalk waxaa ugu codsaday inay degmadan ay fiiriyaan hirshabeelle aan ka tirsanayna horaan ugu codsaday mm. waayay kala gadoonaan ku jirnaa qof kasta oo soomaaliya oo muwaadina oo shacaba aana degmadan waxay gurmad sii karaa inay siiyaan jaaliidaa jira mm. oo soomaaliyeed waxaa la heli karaa qof qoys kasta iyo lambarkiisaan aan social media soo dhigi karaa in u tago adigu lambarkaaga sheego qofka wax sii haayaan dhihi karaa hadda dad gudbiyaha oo haydaha xatay qaarkood ah aan gudbi u diray lacagaan u diray waa qeybiyaa ganacsatada gudbigaan u saaray shirkadaha hadda waa wacay sidii dadkaas loo noolay lahaa hadda hamar wax laga soo qaaday iyo dowlad caalam hadda soo orday nafuma gaarsiihaysaba mm. marka annaga dhexdaynana or ku jirnaa qof kastoo gacan naga sii karto hadday hooyo tahay hadday abaayo tahay hadduu abti yahay hadduu adeer yahay hadduu soomaali yahay hadduu muslim yahay haddii uu qof xanuunsanayo uu yahay oo wax xaalada aragtay cows qof baahi u geysay cunay mm. oo dadkana ayna kala toonayn oo hal qoys hal qoys waa aan lahayn oo toban qoys waa aan lahayn oo labaatan qoys waa aan lahayn oo dhowr kumanaan ah oo coos wada cunaaya horta waa murugo aada u tiraya badan aada u xanuun badan walax laga hadli kara maaha waxaan arkay saaxiibo ah, waa waxaan ilaa xalay ilaa hadda sideedaan usoo jeedaa waa waxaan la hurdi marka qof kastaoo muslima oo gacan ka geysan karta oo dadkaas masaakiinta war korjoog hooyo lambarkaaga waa meeqaan xatee soo dhihi kara aaba lambarkaaga waa meeqo ayadaa sicaala si toosa xatee u sheegan kara mm-hmm. waxii loo keenaa loogeynaa waxaa muhiima ah, dadkan inay sartabaxaan qof kastoo muslina ama qof kale adiga hadda idaacadda hadaad kaalin ka geysanayso waa lagu dhexgeyna ma fahad marka dadka qaabka ay cunayaan cawska waa sidee ma caws la kariyay ay cunayaan mise cawskiioo caadiyo cagaaran oo geedka laga soo guray caws caadiyo lasoo guray oo la karinayo malaayay ku darsaa xaafkaa soo baxa maogtaha mm. xaafkay malaay kasoo dabanayaan badarka malaygii marka badarka waxaa looga dhigo cooskiiba mm. cooskii lagu karina codsigii malaagii maraqiisa la cunuwa ah. xaaladan marka mise ku jiraan maalmood ama bil mise toddobaadyo walaalo intay biibaxada ay socoto waa dhowr dhowray ku jiraan int roobkii roobabkii mahigaankahaa qabsaday waa warnio dadkaanu dadkaan ilaahayaa unta ilaahaa u maqan gacan hmm. eh, sii hayana ilaaha ajar un ka sii doono walaalo waxaas wax la xasuukan ama laga hadli kara maaha ka degma ahaan marka hadda maxaad samayseen oo dhaqdhaqaaqa maamulka gobolka kuwa hirshabelle iyo dowladda federaalkaba maamuladaas ma la xiriirteen mise ka degma ahaan anaga ka katabartayna kaalintayna waa ku jirnaa waana ordoohaynaa cawo kii dhaama inuu cawada uu dhaamo uu hooyo hadduu qurac sii kara haddii qada uu sii kara uu siiyo barnaamijkaas waa ku jirnaa hay hadday tahay oo degmada deganeed kaalinteeda ay ku jirtaa shirkad haday taa hormuud laheed waxaa kaalintaada qaado haddaad samtel aheed kaalintaada qaado haddaad baqaar laheed oo badar gadaysi kaalintaada qaado dawladna hadda waxaa rafaadka yilay waxay ka arkeen aaladay ka arkeen oo hadda adigu naftigaaga ilama joogin aaladaad ka aragta iga soo wacdo soma haddii dad ay dadkoodi ay yihiin ay mas-uuliyadda ay u dhaarteen ay yihiin ayagaa laga rabaa inay wax u keenaan ayagaa laga rabaa inay u yimaadiin ka degma ahaanna aniga inta isaaran oon ka degma ahaan oon tabartaydaana waa inaan dadka mas-uulka anoo ah dhaanta dhaantaa wax si aan idhaaho oon sidaan ugu qelsho oon la ooyo wax kaloo oon samayn kara ma marka hadduu ilaa yidhaaho waa isku maqannaha degma ahaan anaga waa isku maqannahay waa qofka hal doora baxsan kara qofkii baalka waxaysan kara waa ku jirnaa hooshaas si dadkaas wax loo gaarsiin lahaa marka wax ku dhinta ma jiraan oo inta ay deegaankan go-doonka uu ku jiray oo fataaduhu ay socdeen wax ku geeriyooday walaalow ma sii waraysan kartidba waar qofka dhintay farcadda u dhintay waa qof adduunka ka tegay laf kastana way dhimaneen maalinay dhimaneen baahi ha disho qadaxa muddo ha u dhinto xabad ha ku dhacdo qarax ha dilo biyo ha dilaan wuu dhimana laakiin ha dhiman ha noolaan kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada jallaqsi ee gobolka hiiraan oo aan wax ka weydiiyey xaaladda ka taagan deegaanka goos oo hoostaga degmada jallaqsi ee gobolka hiiraan halkaas oo xaalad nololeed ay wajahayaan dadka ku sugan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaisku maran hagaag saaxiibayaal xog waraysi aad degeysanaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa idinkaga imaanaya markana gudoomiyihii hore ee gobolka hiiraan cali jeete cusmaan ayaa sheegay in dhowaan ay bilaabi doonaan duqeymaha deegaanada al-shabaab ay ku sugan yihiin ee ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka gacantooda soo gelin u qeybsanaha madaxweynaha iyo ciidamada deegaanka ayaa waxa uu sheegay in dadka ku sugan goobaha al-shabaab ay ku sugan yihiin haddii aysan ka wareegin oo aysan kasoo bixin uu ku duqeyn doono goobaha maadaama ay al-shabaab ay garab u yihiin sida uu sheegay waxaana uu sidoo kale hadalkiisa uu ku diray in loo diyaargaroobo dagaal ka dhan ah al-shabaab aana la aqbali doonin goobihii laga saaray muddo sanad ah ka hor inay dib ugu soo noqdaan maleeshiyada al-shabaab haddii alla idmo mid ma dhacayso idanka ilaahay mid ma dhici doonto in nin uskagle oo buura geedaha hoostooda gelaya oo waxa uu sheegayaana ay baadil yihiin inaan ku daawanno ma dhici doonto haddii ilaahay idmo laba shay unbaa laydinka rabaa idinka laba shay ninka xariifkaahoo la sheegay telefoonka la taagan adinku waa isgaranaysaanoo waa inay hebeloo waa kaase waxbaha ha ku lugoynine saana saas dhahaya ma fahamta adinku shidabayou idinku qaban haddii inaad ku eedowdaan iyo heblaayaa saas ahayd iyo la leeyahay annagaa eeddiisa u bareerayna kuna soo tala galnaye halla farmaqo waa qodob qodobka labaad mana mana dhici doonto inuu telefoon dadka la dhex taagnaado caqliba maaha dee waxaan rabaa hoo kale haddaana qaldanayn sagaalkii oktoobar sanadkii aan soo dhaafnay ayaan beero yabaal nimid waxaan lug uga nimid meesha la yidhaahdo hees hees iyo beero yabaan ka dhex waa soo lugaynay lug baanu ku soconay waxaa kalifaysana waxay gaadiid maanaa weeyaan ciidan aad u fara badan oo ciidankaa deegaanka ah ayaa lugaynaya socday ilaa lix boqol inaa socotay iyo ururdana danab ahayn waxaa dhacday markaa de mar haddii ciidankii lugayna gaadiidna aanaan hayn waa inaan ka daba lugayno soo maha hees iyo beeryabaa lugaan ku nimid haddana mar labaadaan ku laabanay tiro ka saddex jeer miyaa maaqaan iyo soomantan waa nimid labada shooley ka rabaa waxay yihiin mid waa inaad far muuqdaan ninka telefoonka la taagan ee idahalligaya qodobka labaadna wuxuu yahay war ilmaadee ilmaadeerayaalow ritiriidkuma jiri karno meeshii shayddaanka laga naara waa inay xor ahaato xor inay ahaato waay hal sanno ka hor meeshaan shabaab ka cayrin maanta joogaa waa imbossible wiilal gadgaduudanaa ku dhinta war yosoomatan maxaa ka dhacay way sogeyne yosoomanta soo rag laguma layn yah aniga intaan dagaalkaa hogaaminayay quri aakaa ah waxaa laygaga furtay qabno oo wiil naga qaldoomay u ku dhintay meesha la yidhaahdo iyo yosoomanna gaaraana looga qaatay bilaa qoriga ceel qoxnaa laba miyaha waxayna laga qaatay samad bay ahaayeen shay kale annaga shabaab nagama fur asalna umale naga fur weligii nagama furin shay kale intii qaladay ku dhaceen waxaan u baahanahay shabaab meeshii laga cayriyo haddii alla idmo inuusan dib ugu soo laabanoo laga ilaaliyo waddanka soomaaliya iska leh soomaaliyaadna ka mid tihiin buqcadaad ku nooleedeen waaye nin baa dulmi idiinku yimid sabab aa u gacmadaysataan ma jirtaa maya maya fiiri fiiri dayuus ninka la yihahdo mataqaanaa dayuus hadda culim way joogtaa ninka caruurtiisa iyo reerkiisa iyo dhulkiisa iyo diintiisa ayadoo la dulmayo ku horbaqda sharciga islaamka muxuu ka qabaa war nimankani maxay nagu darsadeen horta nimankani maxay nagu darsadeen xaggee diris nagala yihiin miyaan doorannay war ninkaa tuugga ha uska galo geedka fidi waa cunayaaduu kaa doonaya maxaanku inuu xukun aan kiristanna ahayn muslimna ahayn wuxuu yahay aan la aqoon asagu keligii uu og yahay na waa kugu xukumaya shirka maa haydiin wallaahi oo bilaahi oo tallaa waanigaa dhaartay dayuus baan ku soo dhacaynaa haddaanna shabaab iska celin dayuus ninka la yidhaahdo ayaan ku soo dhacaynaa waxaa kaloon rabaa inaan inii sheego oo aad ila ogtihiin tihiin darawalka baabuurka wada horta nafta qofka yaa ku beeray soo ilaahay kuma beerin baabuurtaan hadda inta safar soo nin iyo baabuur kasta soo hal nin ima wado yaa haddaan shan ku kaxayna ka warrama haddaan ku kaxayna halka baabuurka soo ma qillimayo warda ilaahay baanna abuuray oon addoommo u nahay maan isteerinka u dhaafna asaga niman nimankana iska celino maxaa ilaahay isteerika ula qabsanaynaa ilaahay isteerinka inta u dayno nimankaan iska celino oo micnaheedu yahay wax alla soo dhinac maray maa kuu imanaya ilaahay hadduu ku soo raadi maad ka dhuuma kartaa yaa mar haddaa intaa rumaysan tahay habartood in loo dhiso waa nimanka aniga horaa sheegaa xitaa kuwa dhex degan oo ku dhex duqayn raba run baan idiin sheega ma qarinaya xitaa xitaa ma qarinayo haddaan ku dhex duqayn waayey yaa waxaa shabaab ka shaqaynayaan ka shaqeeyaa oo baadilka fiiri waddadaan furnay yidhahdeen laamida toban iyo shan sana u xirneed ooy ayagu ka telinayeen markaan ka taag roonno ayaga cayray tuuga noqdeenay geedaha hoostooda gelayaan waxay yidhahdeen way furan tahay gudoomiye hore gobolka hiiraan u qaabilsanaa madaxweynaha soomaaliya ciidamada deegaanka cali jeeti cusman ayuu ahaa oo ka hadlaya howlgalla dhowaan la filay inay ka bilowdaan dalka kuwaas oo uu sheegay in al-shabaab looga saarayo deegaano dhowraha oo dhaca gobolada dhexe ee dalka xog horeysi aad maqlaysaan weli saaxiibayaal markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay war kalmaanay war ma haysiine maalmahan aroosyadii soomaalida abdayday noqdeen oo waa la casriyeeyey haddaad ogaa jirteen keliya aroosya laga daara heesihii jacaylkii iyo aroosyada hadda waxaad arkaysaan aroosyo heese waddani ah kuwa dagaal ah iyo kuwa ajaanib ah ka shidan yihiin markii igu dambaysayna waxaan arkay aroos rag iyo dumar wixii joogay ay ku jaasayaan hees carabi falastiini ah oo waddani ah waxayna lahaayeen calaa axadi calaa diini calaa ardi taqaaqiini ahli ana afdihum ana dami falastiini haddahe waa lala jaasay nakacay liigaa nakacay yahuud falastiinka joog yahuud falastiinka joog yallahayana war maxaad ula yaabaysaan arooskaas anigu waxaan arkayey mid ay ka shidan tahay hadduu gurigiinnu bahay hadduu gabalkiinnu dhacay haddaa ciribtiin la goyn war nin macawisleyo aroosaya ayaamihii dagaalku socdaba arooskiisa waxaa laga shiday erya erya erya erya war sootii loo odhan jiray ladnaanku waara labadii isjeceele liibantee ahaada goormaa sida tan loo rogay warbow anigu hadda waxaan maqlahayey ah. aroosay ka daaran tahay ah. nacabku derbiyada ha jiiro aryaadhaha arooskii la dhihi jira miyousan ahayn ah. arooskeenna mulawiille goormaa sidaan wax loo gediya war hawsha hadda waxay maraysaa calaa axdi calaa diini calaa ardi war-iisul wasaare xamse maheysine wuxuu yidhi xamaas waa urur xaqudirira war-isul wasaare waa kismaayo meeshuu ka hadlaya wuxuu yidhi wejiga labaad ee dagaalka shabaab mar dhow ayuu bilaabanayaa dhiduun koonfur galbeed alah kugala eliya allow galbeedka hiiraan maxariga looga jara inaad ra'iisul wasaaru dhanka soomaalilan muxuu ka yidhi buwa dagaalka buala ma wejiga afraad buu noqonaya mise ka saddexaad warwarka waa iga dhex gasheen ra'iisul wasaaru wuxuu yidhi dalka in la xoreeyo waa waajibna saaran dowladdana ka go'an awood ahaan iyo qorshe ahaanna waa u diyaarsanna dad badan baa isweydiin weydiinayay uu yidhi ra'iisul wasaaruhu ah. dagaalka waxaa kiyaye ah. waa fatahaadaha iyo daadadkii dalka ka dhacay haddana gurmadka shacabka loo fidinayo iyo dagaalka waa isku dhex wadaynaa buu yidhi galantoona bi'ii baada ka gaadana beeka eema ka gaadana erey ra'iisul wasaare xamsan waxaa kalou yidhi eh. mar dhow dalka waxaa soo gaari doona eh. gurmad loogu talagalay eh. dadka ay saameeyeen fatahaadaha markuuna soo gaarana dalkao dhan waa ku filan yahay somalilanna mala gaarsiinayaati iinka fadhaawti iigu sawirta halka ilaaliyoymayn ari waay ra'iisul wasaaraha warkalamaana war ma haysaane kadib magaalada muqdisho waxaa soo gaaray marka ruushka laga soo diray oo sida shixnad dhan shan iyo labaatan kunoo tan oo qamadi gargaara ah wasiirka arrimaha gudaha axmed macalin fiiq baa la wareegey maraakiib kalena waa soo socdaan baa layidhi war kalemaanay war ma haysiine suuqa weynee bakaaraha waxaa kormeer ku tegey taliyaha nabad sugidda mahasalaad oo dukaamada qaar halhal u galay ganacsatada iyo shacabkana ka waraystay ammaanka iyo siday xaaladda u arkaan meelaha qaarna waxaa ka daarnayd xamar seef waaye see waaye ragga buuqa wado yaa waaye waxa loo dhimanaya dheef waaye war waxaa kaloo ka tagtay ah. soo shida beybi shar iyo khayr aryadhaha waxa loo dhimahaya dheefo ayaan ku keenaya waxaa kaloo la yidhi ah. hadaal riiqiiso hon ah. hagaag sanayn baadnaahunguridon hadal riiqiiso hon hagaag sanayn baadnaahunguridon galmaale waxaa la yidhi dhulka iyo arladaba eebbahay dhab ugu noolaada oo dhaqankiinna toosiya haddaan dhihi lahaa maanta dhibka qaar ku naaxoon fidnada dhaafin baa jira war kalamaanay warmaysiin taliyaha booliiska gobolka baadir macalmaadi kutaabtiin shaandhadana dugsi furday waliya war madaxda qaranka in la aflagaadeeyo waa dembi xoriyatulqowlkana ka mid ma miyuu mar kala yidhi war warka waa naga khasana taliya macalmaadi wuxuu yidhi magaalada muqdisho waxaa ku soo batay dad dhakhaatiir sheegana oon wax shaqa ku lahayn haye dictor faraxyaal badanaa yimid miyuu yidhi <laughs> irbidda holaal ku daraa weenay tan dadkaba mashal goradaayan eray war kalamaanay war laydiinma sheegi karee maclumaad wuxuu intaa ku daray wasaaradda caafimaadka maamulka gobolka banaadir waxaan ugu baaqaynaa inay koontarool iyo dabagal ku sameeyaan dadka dhakhaatiirta sheeganaya lana hubiyo shatiyadooda iyo sida loo siinayo war macalmaadi waxaa kaloo yidhi dadka xabadda wax ku dila waxaa ka khatar badan kuwa cirbadaha wax ku dila warbow buntland dadka caafimaad ka shaqeeya hadda waa la wada garanahayaa war walla weynay baryahan dadka xanuunsanaya kuwa caafimaadka qaba sidee baa lagu kala gartaa waaqlow ma maqal in hore hore loo yidhi eh. hadday dawo bukooto maxaa lagu dabiibaa warkalmaane waxaa la yidhi eh. nin ayaa u yimid gabar meel ceel ah joogta eh. wuxuuna weydiiyey waa maxay dhagarta dumarka sidayna u badbaadin karaan waxay bilowday inay aad u qayliso ilaa ay maqleen dadkii deganaa aagga ceelka ninkii wuu nahay kadibna wuxuu yidhi maxaad u qaylinaysaa waxay ku jawaabtay waxaan u qayliyey ay dadka u maqlaan kadibna aan u sheego inaad dhibaato ii geysanaysay oo ay kuu dilaan intuu isku naxayo wuxuu yidhi halkan uma imaan inaan ku wax yeeleeyo naftaydana la dulmiyo ee waxaan rabay keliya inaan ogaado dumarka siday dulmi u geysan karaan waxna u badbaadin karaan ujeedkayguna waxa uu ahaa inaan kula hadlo ee ma ahayn ujeeddo xun waxaadna tahay gabar qurux badan kadibna intay kacday oo ay baldi biyaha soo qaadatay ayay isku shubtay ninkii mar kaluu yaabay wuxuu weydiiyey sababtay sidaas u samaysay dadkii magaaladii joogay ayaa durba soo gaaray markaasay waxay tidhi dadkaygiiow ceelkan ayaan ku dhacay ninkan aad u jeeddaan ayaana i badbaadiyey markaasay dadkii ninkii u mahad celiyeen aadna ugu farxeen oo ay u abaalgudeen kadibna wuxuu weyddiiyey maxay tahay xikmadda ka dambaysa ficilkan waxay tidhi ogow dumarka haddii aad wanaajiso way ku noolaynayaan haddii aad xumaysana si fudud ay kuu dilayaan war waxaa kaloo la yidhi weligaa inta shiiday oo oo busaarad ku shiishay kugu soo shidantood shilin soo qaban weyday adigoo shax dhigaaya faalkaaguma sheegay dumarkaa shintiroono weli naag ma shaxaadday mid yaroo shidanoo yurubtaa shisha joogta ood sheeddaa ka taqaanay ma kuu soo qabta shiishku shaacir baad saahaydoo hablahaad shidhisaayood shacahooda taqaanay ma la doonatay sheeko dumarkaad u shidnayd iyo sharaftaadu badweeyo shamsadaad matashaaye shacniyaa kugu gaara sheeko ma ugu bilowday markii shawrku idlaaday alle ma tidhaahday shir yar baan galayaaye bal sheeg danahaaga inta aad yara sheexday adiga oo shigshigaaya oo la shoogsanay siida iyo qaadka shilin aad ku marqaantiyo shaxaad baad ka rabtaaye naa waxuun igu sheego sheeko ma ugu dhammaysa dabadeed ma ku shuuftay ma kuu keentay shuqaaqo cirka ma isku shareertay ilee naagnin shaxaaday warxumuu shinsadaaye cay ma kuu shanjibaartay waad shaqaysan kartaaye ma iska daysid shaxaadka sheekadii ma ku koobtay shib inaad ka tiraahday sharaftaadu ahayde dibma ugu shallayday shaxaadkaad ka baryaysa shaxdan degayba maad garan wayna kaa shishaysa wayna kaa shishaysa ya dheegi jari war kalemaanay jacaylaad ku wareerteene waxaan idin weydiiyey dastuurka in la dhammaystiro oo doorasho qof iyo codar dalku aado saamilada siyaasaddu ma aqbaleen war walla weynay somalilan ururadii siyaasadda beri horaa lagu heshiiyey qurba puntland siddeed xisbi ka jirta haddii la rabana waa lagu daraxayaa waraaqyaari xildhibaanada qaar waxay dhaheen dastuurka duuduub loo dhammaystiro ayaan qodob qodob loo furfurin jumla ajitu furata may jeedaan sanjibiil wato war dhagayaro caana lagu dira arrimo siyaasadeed ma aha warqaylada jirta iyo war warxumatashiilka yaa wada aryadaha samigee cabdullana waxau yidhi ow nimaytuu hore ku tagta ku taafaaxaydantolabaad nimaytuu hore ku tagta ku taafaaxaydantolabaad war siyaasad baad ku wareerteena waxaa la yidhi singal baan ku ogaayey heblayaa ninka siiyey tolka maa sadaqeeyey masakaa lagu dhiibay samir baan ku ogaayey maxay ii sugi weydey waylasaayiiri leyda tolo ow maa la sanciyey oday way saniftaayey miyaa loo sanduleeyey way ka soo mileeyada yaa baabuurka u saaray yaa sagootiyey heedhe yaa sasooriya ka qaatay yaa baasoose sabaayey sacab yaa u tumaayey yarta yaa mariseejey heblasaan ma ahayna sixir maa la cabsiiyey waarsoo lama oran jacayl aan lagula wadin wakhtigaagayuu lumin fariimahaasi iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeena xog waraysi barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah siciid cabdiraxmaan cali farsamada sheekeye iyaa ka qaabeynaya caawo intaan barnaamijka mid lacayna ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo